bismi illaahi araxmaani araxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo koowaad oo suuratu huud ka mid ah ilaahay subxaanahu wa watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey waxaynu ku dhex jirnay qisadii reer caad ayaynu ku dhex jirnay nebiyullaahi huud iyo qoonkiisii siday ugu kufriyeen iyo sida ilaahay qoladaas u halaagay marka waxaa ilaahay uu soo yidhi subxaanahu wa tacaala nimankaas reer caad la yidhaahdo waxay diideen rabbigooda aayaadkiisiyay diideen rususha ilaahayna way caasiyeen oo nebiyullaahi huud ayay maaragtay ku kufriyeen dadkii sufalahada ahay oo wax magaratada ahayna waxay raaceen mid jabbaara dhammaantiisay raaceen amarkiisa oo mucaanid oo xamasa soo horjeeda alla wuxuu yidhi waxaa la raacsiiyey adduunyada tan dhexdeeda lacnad ayaa la raacsiiyey oo ilaahay addoomankiisa wanaagsan ay lacnadayaan maalinta qiyaamana sidaas oo kale weeye calaa ru'uusi alkhalaa'iq ayaa lagu lacnadayaa ilaahay wuxuu yidhi reer caad way kufriyeen rabbigooda ay ku kufriyeen fogaasho oo naxariista ilaahay laga fogaadane reer caad waxay waqay u ahaa towdha ilaahay oo qoom huud ah oo nabiyulaahi huud qoomkiisa ah meeshaan waxaynu ka gelaynaa qisadii oo waxaynu ka gelaynaa saddexaad qisadii maaragtay qoomu samuud oo nebiyullaahi saalix loo soo diray ayaynu meeshaan ka gelaynaa ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala wa ilaa samuuda wa arsalnaa ayaa la soo qadarayaa sidii tii tan ka horaysay wa arsalnaa waanu dha ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa samuuda reer samuud akhaahum walaalkood ayaan u dirnow dha ilaahay saalixa nabi saalix ahay qaala wuxuu yidhi nabi saalixow dha ilaahay yaa qoomi qownkaygiow ucbudullaahi ilaahay caabudo alla waxida maa lakum idinma uusan sugnaanin min ilaahin ilaah kayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin huwa allana ansha'akum allaha idin amaamuday weeye min al arli arlada idinka amaamuday wastacmarakum allaha maaragtay idinku camiray weeye fiiha arlada fastakfiruuhu allahaas dhaafid weydiiye shirkiga aad ku sugan tihiin uma bacdiyeeda tuubuu noqda ilayhi ilallahi ileyh xaggiisa daaca ula noqda ina rabbii aniga rabbigayguna qariibun mid dhoweeye oo ilaahay khalqigiisa cilmigiisa ugu dhow yahay mujiibun allihii ajiibaayo weeye qofkii markaahii su-aasha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa nebiyullaahi saalix iyo qoonkii loo soo dirayoo reer samuud ahay sida waxu dhex mareen ayaa ilaahay nooga warramayaa marka qisadan iyaduna waxay noqonaysaa cadfu qisatin calaa qisatin weeye oo qiso walba waxay ku cadfanaanaysaa nebiyullaahi nuux qisadiisa ugu horraysa weeye wa arsalnaa waanu dirnow dha ilaahay ilaa samuuda reer samuudow dha ilaahay akhaahum walaalkood ayaan u dirnay saalixa nabi saalix ahay reer samuud nimanka la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaanu u dirnay walaalkood nabi saalix ayaan u dirnow dha ilaahay hadda waxaa weeye samuudkan waxaa weeye ismu abilqabiila weeye qabiilada maaragtay aabbaheeda magaciisaasasa dhihi jiray markaasaa waxaa weeye qabiiladii jadkoodii magaciisaa lagu magacaabay maxaa yeele isaga ayaa mashhuur ahay nebiyullaahi saalix iyo maaragtay samuudka kan waxaa u dhexeeyaa la yidhi shan jad ayaa u dhexaysa shan awowaa u dhexaysaa la yidhi nabi saalix iyo huudna waxaa u dhexeeyaa la yidhi xagga seminka boqol sano ayaa u dhexaysa hal qarniyaa la yidhi saalix adduunyada wuxuu ku noolay baa layidhi laba boqol oo laba boqol iyo siddeetan sano ayuu ku noolay baa layidhi ilaahay subxaanahu watacaala marka hadda uu leeyahay akhaahum uu leeyahay xagga nasabka ayaa loola jeedaa maxaa yeele meel ayay isula abtirsanaayeen ee xagga diinta ma ahan maxaa yeele nimankaanu waxay ahaayeen niman kufaara ayay ahaayeen alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala reer samuud waxaan u dirnay walaalkoo saalix ayaa u dirnay qaala wuxuuna yidhi nabi saalix markii la diray yaa qoomi qoonkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda waxidullaaha ilaahay waxida ambiyada ilaahay dacwadoodu xagga asalka waa isaga mid oo waxa weeye mid walba waxau uu digayaa ummaddiisa tawxiid buu uga digayaa tawxiid ayuu u sheegayaa waxaana uu uga digayaa shirki marka hadda waxa weeye diintu usuusha way ka midaysan tahay nabi walbana sidaas ayuu maaragtay markii lasoo soo ummaddiisa uu leeyahay maxaa yeelay tawxiidku waxa weeye asaasu diin waaye haddaan isaga la helin furuucda kaleentood waxba tari mayso maa lakum idinma uusan sugnaanin ayuu dhahay min ilaahin ilaah idinma uusan sugnaanin hayruhu ilaahay kayrkiisa idinma sugnaanin huwa allana ansha'akum kan idin abuure weeye oo abuurkiinna ayaa ilaahay ka bilaabay min al arli carlada ayaa ilaahay abuurkiinna ka bilaabay waa markii asalkii la fiiriyo aabbihiin aadam oo isagoo aslulbashara ayaa arlada laga abuuray ayuu leeyahay wastacmarakum alla waa idinku camiray fiiha fil arli arlada oo ilaahay waxau idinka yeelay cimaar ayuu idinka yeelay oo waxaa weeye arlada ayaad asku haysaan arrintaas markii la fiiriyo marka nimco weyn weeye oo keenaysa alla subxaanahu watacaala in la rumeeyo lagu sufiyo fastakfiruuhu alla dhaafid weydiiyow dhahayo ilaahay shirkigaas uga soo noqda uma bacdeeda tuubuu noqda ayuu dhahay ilayhi ilallaahi ilahi xaggiisa daacula noqda oo markii shirkiga laga yimaado waxaa layska doonayaa furuucu sareex ayaa layska doonayaa daacadii ilaahay qaybaheeda ilala yimaado ayaa la doonayaa ina rabbii rabbigeeyu ayuu dhahay nabiyullaahi saalix qariibun mid dhowaaye ilaahay khalqigiisa cilmigiisa uu dhow yahay oo qurbadu saas weeye mujiibun allihii ajiibaayo weeye alleh oo waxa weeye qofkii ilaahay su'aasha oo wax weydiista allah waxaa weeye mujiibu dacawaad weeye oo addoomankiisa ilaahay waa ajiibayaa marka waxaa weeye falaa yakiibu ma hoogaayo weeye markaas man sa'alahu ilaahay qofkii su su'aasha ma hoogaayo marka rabbigu subxaanahu watacaala waa mid khalqigiisa u dhow cilmigiisa u dhow oo xawaa'ijtooda waa ka warqabaa haddana ilaahay qofkii su-aasha waa ajiibayaahe rabbigaas unaqda ayuu dhahay intaasoo naseexaad maxay ku jawaabi doonaan qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay yaa saalixu saalixow qad xaqeeqahe kunta waxaad heeday fiinaa annaga dhexdayna marjuwan mid la rijeeyaad heeday qabla haadaa midkaan hortiisa nin rijo laga qaba ayaad aheeday atanhaanaa ma waxaad naga reebaysaa an nacbuda inaanu caabudno maakii yacbudu ay caabudaayeen aabbaa'unaa aabbayowgayna oo asnaama wa inanaa annagu lafii shakin shaki ayaanu ugaga sugannahay mimaa kii sadcuuna aada loogu yeeraysid ilayh isaga xaggiisa shadadaasoo muriibasad wax kusii rida nimanka hadalladoodii bal u fiirso bani aadamku waxa weeye xaqa inuu necab yahay oo aad iyo aad mucaanid u yahay ayaa laga qaadanayaa naseexadana uusan ogolaynin baadilka mooye qaali waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay qoomu saalix yaa saalixu saalixow qad xaqeeqee kunta waxaad heeday fiiha annaga dhexdayna intaadna dhex joogtay marjuwan mid la rijeeyo maxay ah, ka wadaan narjuu an takuuna sayidan waxaanu rajo ka qabnay inaad nin sayida noo noqoto oo na hogaamiya saas ayaanu rajo kaaga qabnay oo waxa weeye nin agtayna kuweyn baad eheeday qabla haadaa midkaan hortiisa alladii sadara minka weye waxaan hadda kaa soo fulay oo tawxiidka oo sheegaysid ka hor waxa weeye nimaan rajo ka qabno ayaad eheeday hase yeeshee hadda waxaad noogu muuqataa inaadan faa'iido lahaynin saasay leeyihiin maxaa yeelay xaqa ayaynan ogolaynin qofku hadduu ahlulxaq yahay nin walba jeclaan maayo maxaa yeele hadda say udhahayeen nin la rajeeyaad eeday wuxuu ahay baa layidhi midkooda laciifka u kaalmay jiraa layidhi faqiirka waxbuu sii jiraa layidhi haddana waxa weeye amuuraha iyo caqliga iyo ra'yiga way ula laaban jireen ba layidhi intaana maqaaladaanu aysan ka soo fulin haddii arrintaanu ay ka timido ilaahay risaaladii uu la soo diray dacwatu tawxiidna uu la yimiday ayaa rajadii ay ka qabeen ay ka go'daa layidhi maxaa yeela waxaan dabcigoodu ayaga uusan oggolayn weeye bani aadamkuna wax kastoo dabcigiisu uusan oggolaynin gaar ahaan waxa weeye ilaahay xaggiisa dacwada ka timiday oo diinta ah waxa weeye badanaa cidna kugu jeclaan mayso markaasi haddana waxay yidhaahdeen ayagoo markaasi ka dhigaaya waxa uu la yimiday si siday maaragtay xun yihiin walaxaan waxba ka soconaynin ayay waxay yidhaahdeen atanhanaa ma waxaad naga reebaysaa an nacbudda inaanu caabudno maa kii yacbudda ay caabudahayeen aabbaa'una aabbayowgayn wixii aabbaa'dayna ay caabudi jireen oo asnaama miyaad hadda u timiday yidhaahdeen inaad naga reebto waynanaa annagu bay yidhaahdeen la fii shakin shaki ayaanu ku sugannahay mimaa kii tadcuuna aad noogu yeeraysid ilayhi isaga xaggiisoo tawxiidkaasa muriidin oo shaki wax ku sii rida aad iyo aad baan arrintaas aan uga soo horjeednaa oon shakistan ha yidhaahdeen marka hadda shakigii sii safeeyeen baa layidhi isnaadkuna way iska majaasiyaa layidhi marka shaki shaki wax kusii rida ayaanu ka qabnaa ha yidhaha arrintaas hadalladaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu yihi nabiyullaahi saalix ow dha ilaahay yaa qoomi qoonkeygiiow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan oo min rabbii xagga rabbigayga ka ahaatay wa aataanii rabbiguna uu iga siiyey minhu isaga xaggiisa raxmatan naxariiso uga siiyey oo ilaahay nabadnimo isiiyey famankeebaa yansurunii ii gargaara iga mancinaaya min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa in casaytu haddii aan caasiyo famaa taziiduunanii ii siyaadimaysiin amarka amarkaadi faraysiin inaan ilaahay subxaanahu watacaala dacwadu ula soo diray aan ka leexdo gayra takhsiirin khasaarin kayrkeeda ii siyaadimaysiin waxa uu dhahay nebiyulaahi saalix yaa qoomi qoomkaygiiow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korteeda haddaan ahaaday ah. hadda in ayuu la yimid baaye in kuntu ayuu dhahay waxau markaasi mushaakalo uga dhigaya ictiqaadkoodaa layidhi haddana khitaabka ayuu ayaga kula soconayaa haddii waxaa weeye aan la imiday ayuu dhahay ka warrama bayaan oo min rabbii xagga rabbigayga ka ahaaday wa aataanii rabbiguna oo uga siiyey minhu xaggiisa raxmata naxariista uga siiyo ilaahay subxaanahu watacaala nabi oo iga dhigay famankeebaa yansurunii iga gargaaraay oo iga mancinaya min allaahi mulaaku soo qadar min cadaabillahi ilayhi cadaabkiisa yaa cadaabka ilaahay iga mancinaya weeye in casaytu alla haddaan caasiyo maxaa yeelay intii ilaahay caasiisa cadaabka ilaahay baa ku dhacaaya famaa taziiduunanii ii ziyaadi maysaanuu dhahay famaa taziiduunanii ii ziyaadi maysiin biamrikum lii bidaalika weye waxaa laga waxau ka wadaa cisyaankaas oodi amraysaan iiguma ziyaadinaysaan gayra taksiirin khasaare baydkeeduu dhahay waxaan khasaare ahayn ii ziyaadi maysiinuu dhahay hayra tabliilin weye waa haddii aan idin raaco weye haddaan idin raacto weeye macnuhu waxa weeye ii warama bal oo bal iiga warama haddaan bayino iyo nabinimo aan haysto xagga rabbigaysa ahaatay axad ma jiro iga mancinaya cadaabka ilaahay haddaan idin raaco oo aan ilaahay caasiyo markaasna waxaa noqonaya mid khaasira oo haddana la yacay wixii ilaahay uu siiyey oo xaq ahay weye xaqa ilaahay uu siiyey nin la yacaa noqonaya marka wahal ra'aytum nebiyan saara kaafira weye miyaad ka aragteen nabi oo gaal noqda miyaad aragteen wiilgii weye hadda warkaan dhammaantiis waxaa weeye ayaga ayuu tanaasul la samaynayaa ee waxaas wax dhacaya maahanoo rasuulka ilaahay macsuum weeye ayaga ayuusa laakiin tanaasul la samaynayaa maxaa yeela dadka markaad waxu sheegaysid ama dacwada ilaahay waddo wax tanaasula in lala sameeyaa loo baahan yahay si caqligooda loo soo jiido oo aad iyo aad wax loo fahamsiiyo haddana wuxuu yidhi wayaa qoomi qoonkaygiiow haadihi midatanu naaqatullaahi ilaahi hashiisi weeye aayatan soo hormari xaal ay taa tii aayadan oo lakum idinka idiin sugnaatay wayaa qoomi qoonkaygiiow haadihii midda tanu naaqatullahi ilayhi heshiis weeye marka waxaa la sheegaa layidhi nabiyullaahi saalix aayad bay weydiiyeenaa layidhi aayaddaasna ay weydiiyeen waxay ahayd baa layidhi buur weyn oo meesha ku taalloy ayagu u cayineen ayay waxay yidhaahdeen buurtaan hal nooga soo bixi wabara ah oo cushalaa weeye wabarada hal sayn badan weeye oo haddana xamligeedu amase waxa weeye dhalmadeedu ay joogtoy dhali rabto maaragtay dhalmid mid dhow toban bilood joogta oo laba bilood ay u dhiman taha wey ilaahay ayuu baryey baa layidhi markaasi dhagax yaa wax foolanaya camal naqda iyagoo indhaha ku haya sida naagu u fooshaan cinda alwilaad baa layidhi halaa ka soo baxdaayay sidii ayagu ay sifaynaaye marka waxa weeye hashi ayaduna markaas kabacdi dirigay dhashay isla xaaladiyaa la sheegay fasiil dhashaa layidhi oo ayaga markaasi la egaa layidhi xagga maaragtay jermigaa layidhi ayadana shabahaa layidhi hashaan hadda waxaa weye ilaahay baa loo ilaafeeyey waa tashriif weeye la sharifaayo ah. marka hadda waxa weeye wax cid kaloo sheeganaysana haddana ma jirto hadalladaas markay weydiiyeen oo mucjisada ay yidhaahdeen ayuu la warramayaa markaasuu wuxuu yidhi wayaa qoomi qoonkaygiiow haadihi middatanu naaqatullaahi ilaahay hashiisi weeye aayatan xaal ay taa tii aayad ah oo lakum idinka idin sugnaatay oo aniga waxa weeye nebinimadayda caddaynaysa fadaruhaa ka taga ayuu dhahay hasha alle ta'kul ha cuntee fii ardilaahi ilaahay arladiisa ha cuntee fadaruhaa ka ayuu dhahay hashaan ta'kul ha cuntee fii ardilaahi ilaahay arladiisa ha cuntee dhulkaan ilaahay iska daaqdee faraha ka qaada walaa tamasuuha ku taabana bisuucin xumaan ha ku taabana oo waxa weeye ha boqon goyna hashaan walaa tamasuuha ha ku taabanow dhahay bisuucin xumi oo fa ya'khudaku markaas uu idin qabto cadaabun cadaab cadaabkaasoo qariibun oo dhow fa uu idin qabto cadaabun cadaab cadaabkaasoo qariibun oo dhow haddaad boqon goysaan saasaa imaanaysa weeye sidaa markau ula dardaarmi warkiisi ma aysan yeelin ilaahay wuxu uhi subxaana wa tacaala facaqaruuhaa way boqon gooyeen faaqaruuhaa way boqon gooyeen ama way duundhabeen labada waxaa laysugu geeyaa marka hore ayay fayshayna ka gooyeen ayay markay dhacday direeyeen baali marka faaqaruuhaa way dhuundhabeen iyo way fayl gooyeen labada waa lagu fasiraa weye waxaana boqon boqongooyaa layidhi nin la dhihi jiray khidaar ibnu saalif oo waladu weye lugta ayuu ka garaacay baa layidhi markay dhacday ayay gooraceen hilibkeedina way qaysadeen baa layidhi marka hadda khidaarkan waxaa weeye sida nabigeenna xadiidku uu ku sheegay ashqal asqiyaa'i weeye ashqal aweliinana waa la yidhahdaa dadka hore midka ugu shaqisan waatuu dhahay nabigu calayhi salaatuasalaam dadka hore midka ugu shaqisan waxaa weeye caakiru naaqati u dhahashi nabiyullaahi saalix midkii boqonkuuyo waa mucjisadaas taas u geysta weeye ilaahay wuxuu yidhi facaqaruuhaa way boqonkooyeenow dha ilaahay markii arrintaas ay dhacday ninkaan hadda la yidhaha khidaarkane ayaga ayaa markaasaa waxaa weeye amray raallibana way ka ahaayeen maxaa yeele macsida midka amraaya iyo midka raalliga ka ah isku dembi weeye ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanau watacaala faqaala wuxuu yihi nabi saalix tamatacuu raaxaystow dhahay fii daarikum daarihiina ku raaxaysta halaaata ayaamin maalmayaale oo saddexa daarihiina ku raaxaysta saddex maalmood daarihiina ku raaxaysta iska jooga kabacdina waa laydin halaagaya warku intaasuuba ku dhan yahaa weye maxaa yeele wixii laydiin sheegay waa diideen tamatacuu raaxaysta ayuu dhahay fii daarikum daariyiina ku raaxaysta halaasata ayaamin maalmayaale oo saddex daalika kaasine wacdun yabooh weeye wacdigaasoo kayru magduubin mid laysugu been sheegaayo kayrkiisa daalika kaasine oo saddex maalmood ila joogtaan kabacdi laydin halaagaayo wacdun yabooh weeye wacdigaasoo hayru magduubin mid la isugu been sheegaayo kayrkiisa oo aan been la sheegayn arrin markaasi waxa weeye jaraysa waayo hadda waxay culummadu yidhaahdeen saddexdan maalmood muxuu u doortay nabiyullaahi saalex waxaa la yidhi waxaa jirtay baa idhi saddexdan maalmood fasiilkii oy dhashay hashaasu zibta ay dhashay ayaa hooyadiisku kor ooyayaa layidhi saddexdaas maalmood baa layidhi maalintii markaasi oo arrintaasi ay dhammaato saddex maalmood ku kor ooyey ayaa dhagaxii hooyadiiska soo baxday ayaa furmay baa layidhi markaasuu isaguna galaa layidhi marka hadda waxay yidhaahdeenaa layidhi in saddex maalmood nala halaagaayo maxaa calaamo u ah markaasu wuxuu dhahay maalinta koobaad waad waa waaberiisanaysiin idinkoo wejiyaashiinnu ay booran yihiin maalinta labaadna waad waaberiisanaysiin wejiyaashiinu oo guduudan maalinta saddexaadna waad waa waaberiisanaysiin oo madow marka ugu dambayso afaraad waaba laydin halaagahay wey hadda ka horna waanu soo marnay sidaasaana qabata nimanka ilaahay markaa wuxuu ihi subxaanau watacaala wuxuu dhahay saddex maalmood hadda tamata'uudan macnaha waa tahdiid waaye ah, ee xaqiiqo maahan raaxaysi saxa maaha weye tamatacuu raaxaysta ayuu dhahay fii daarikum daarihiina alaasata ayaamin saddex maalmood daalika kaasina waxdun yaboh weye kayru magduubin oo mid la isugu been sheegay kayrkiisa saddexdii maalmood baa la joogay ilaahay wuxuu idhi falamaa goortii jaaa uu yimiday amrunaa amarkaynu uu yimiday oo la soo gaaray markii la halaagaayey najaynaa waanu korinowdha ilaahay saalixan saalix iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa rumeeyey najaynaa waanu korinowdha ilaahay saalixan saalix iyo waladiina kuwi aamanuu rumeeyey macahu micigiisa rumeeyey afar kunay ahaayeen biraxmatin bisaabi raxmatin naxariis sababkeeda oo minaa xaggayna ka ahaatay wa min khizyi yooma idin wanajaynaahum usoo qadiro waanu ka keernowdha ilaahay min khizi yooma idin amba yoomi idin yoonkaas oo kaase hooggiisa waanu ka korinowdha ilaahay wa min khizi yoomi idin yoonkaas oo kaase hooggiisa waanu ka korinowdha ilaahay ina rabbaka rabbigaagu yowdha ilaahay huwa alqawiyo allihii taag badan weeye alcasiisu allihii qaaliba weeye maalintaas dhibaatadaas ay dhacaysay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waanu ka kornow dhahay ah, maalintaas waanu ka kornow dhahay nabiyullaahi saalex iyo intu rumaysay dadkii nebiyullaahi huud rumeeyey iyaguna waxaa la sheegay afar kun inay saan hore u soo marnay nabi saalex inta rumaysana afar kunay ahaayeen ummaddii inteedii kaleentoodna markaasi waa ay beeriyeen markaasuu dhahay ilaahay ina rabbaka rabbigaagu huwa alqawiyu allihii ka aag badan weeye alcasiisu allihi qaalib weeye oo cadowgiisa ka aag gudanaayo kufaarta sidaas ayaana markaasi arrintu u dhacday cadaabka markaa lagu cadaabo noociisiyaa ilaahay noo sheegaya waakhada aladiina kuwa waxaa qabtowdha ilaahay dalamuu dulmiga falay assayxatu qayladii ayaa qabatay waakhada aladiina ilaahay kuwa waxaa qabtay dalamuu dulmiga falay assayxatu qayladii ayaa qabatay waxa weeye sayxa maca zalzala ayaa loola jeedaa waxa weeye qaylo oo sayjihiil ku qayliyey dhulkana lala gayriyo arlada lala gooyo weeye qulubtoodiyaa go'go'daa layidhi maxaa yeele qayladu xadgudub hadday noqoto dhegay keenaysaa qalbigoodiyaa go'go'ay baa layidhi sayxadan waa sayxatu jihiil min asamaai samada ayuga qayshi markaasay waxay maqleen baa layidhi shay kasta oo arladasa yaalla inuu isagana sawdka uu ka soo baxay markaasay dhammaantooday dhinteenaa layidhi Ah. waaqada aladiina kuwa waxaa qabtowdha ilaahay dalamuu dulmiga falay assayxatu qayladi ayaa qabatay fa asbaxuu dibeedna waxay ahaadeen fii diyaarihim daarahooda dhexdoodowdha ilaahay jaasimiina kuwa jilba kuluday ahaadeen fa asbaxuu waxay ahaadeen dha ilaahay fii diyaarihim daarahooda dhexdooda halaaggiisay u halaagsameen jaasimiina kuwa jilba kuduuda baarikiina cala rukabi weeye kuwa maaragtay ku fadhiya laawiyada oo waxa weeye bakbaktay noqdeen ah, sida baalka jiracahu markuu dhinto oo waxa weeye hay-adiisu ay noqonayso sidaasoo kaletood ayay naqdeene ubaabaktiyeen nimanka alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala kaan lam yaqnow ah, antaan waa mukafafatu min asaqiilati isinkeediia maxduufa kaan lam yaqnow kaanahum xaal ay la soo yihiin own ilaahay lam yaqnow ayaga oo aana negaanin fiiha daarahaas dhexooda aana ku negaanin lam yaqnow xaal ay la toog yihiin oon ilaahay ayagoo aanan ku negaanin fiihaa daarahaas oo markii cadaabku ilaahay yimiday waxay ka dhignaatay ayagoo weligoodba walba daarahaas aanan deganaan jirin oo aan joogi jirin maxaa yeele cadaab ilaahay markuu yimaado oo cadaab yimaado wixii hore waxba kari maayaan alaa hooy ayuu dhahay alle ina samuudan reer samuudow dha ilaahay kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigooda ayay ku kufriyeen alaa hooy ayuu dha ilaahay baraaruge ina samuudan samuudowdha ilaahay kafaruu way kufriyeen rabbahum rabbigooda ayay ku kufriyeen alaa hoy bucdan fogaashowdha ilaahay lisamuuda reer samuud waqay fogaadaano alaa hoy bucdan fogaashowdha ilaahay lisamuuda reer samuud waqay fogaadaano oo ducaa saas looga dhigaa ma tii kaloo haddan soo mari jirna ay la macno noqotoo la yidhaahdo alaa hoy bucdan fogaasho ayaa lisamuuda reer samuud u sugnaatowdha ilaahay reer samuud ilaahay subxaana wa tacaala naxariisiisii ayaa laga fogeeyey naxariista ayaa allah ayaa eh, laga fogeeyey marka nimankaas la yidhaahdo qoomu samuud sidaas ayaa maaragtay qisadoodii ilaahay noogu sheegay wixii maaragtay rasuulka ilaahay uu yidhi dacwadii oo maaragtay ula yimiday iyo sidii ay ku jawaabeen oy cinaadka u sameeyeen iyo sidii ugu digay iyo sidii maaragtay ugu digaaya say wax ugu rumoobeen oo ilaahay cadaabka uu keenay cisyaanka ay sameeyeen ilahay waa noo soo sheegay hashi maaragtay markay gowraceen sida maaragtay cadaabkii sida ugu dhacay nabiga ilaahayna markii horeba saasuu buu sheega weye marka nimankan ilaahay waxau dhahay ah, dardan daa'iman weeye can raxmatillaahi waxaa u burin laga buriyo oo daa'ima naxariista ilaahay adduun iyo aakhiraba weye ah, marka waxa weeye waxaa laga siibaa laga baxsaa leeyahay daa'irat alxilmi waraxma laga baxsaa leeyahay kolkaasay sidaasay waxay ku noqdeen dad oo maaragtay ah, malcuuniina oo mabcuudiin can raxmatilaahi ayay ku noqdeen sidii kuwa ay ka horreeba ay noqdeen cid kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ku kufrisa oo ilaahay diintiisa ka hor timaada sidaas ayay waxay u noqonaysaa mid laga siibay xilmiga ilaahay iyo raxmadda laga siibay noqonaysa oo aan markaasi haddii haddee arrinteedu ay timaado ilaahay uusan u dul qaadanaynin haddii xaaladeedii la gaaro haddana waxaa weeye raxmad ilaahay subxaana watacaala aysan ka helayn maxaa yeele naxariista ilaahay qof dadka wanaagsan ayaa helo alla wuxuu dhahay ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin ow ilaah raxmadiisa ilaahay waxay u dhowdahay dadka muxsiniintaay u dhowdahay cid kalentood waxa weeye raxmad ilaahay heli mayso marka sidaas ayaa nimankaas oo loo halaagay qisadaas marka waxaa weeye waa qisadii oo saddexaad oo suuraddan ku jirtay oo aynu ka soo baxnay qisadii ugu horraysa waxay eeday qisadii nebiyulaahi nuux iyo qoomkiisii waxaa noogu soo xigay tartiibay ku socotay nebiyulaahi huud iyo qoomkiisii reer caadahay ayaa iyagana laga soo baxay waxaa marka noogu soo xigay qisadii nebiyulaahi saalix iyo qoomkiisii oo reer samuudahay caadu saaniyana waa la yidhaha caadkii labaadna waa la dhahaa marka waxa weeye waa qisadii saddexaad marka qisadaas saddexaad ayaa marka waxaa noogu xigaayo qisadii nebiyullaahi ibraahim ayaa iyaduna markaasaa nooga iyo bishaaradii nebi ibraahim la siiyey ayadoo markaasi ay ku lifaaqan tahay nebiyullaahi luud oo markaasi isagana qownkiisii la halaagaayo laakiin malaa'igta markaasi halaagaysa qoomuluud ay soo marayaan marka ugu horaysa nebiyullaahi ibraahim ay bishaare ay lasoo soo marayaan marka hadda waxaa weeye casharkeen intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatanaad oo suuratu huud ka mid a ah ayuu ka bilaabanayaa ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu nooga soo warramay qisadii nebiyullaahi saalix iyo qownkiisii reer samuudahay sidii oo ugu naseexeeyey iyo sidii ay ugu kufriyeen sidii ilaahay u cadaabay ayaa casharkeenna hore ilaahay nooga soo warramay meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa qisadii afaraad nebiyullaahi ibraahim markii bishaaraday ula timida rusushu arrintaasi siday ku dhacday ayadoo waxa weeye qisadaas waxa weeye tawdeel looga dhiganayo gogol qisada nebiyullaahi luut ee hadda waxa weeye hadda tanu ma ahan qiso oo mustaqilaa ma ahan weeye maxaa yeele halaagga meeshaan waxaa weeye qoomu ibraahim kuma dhicin baa layidhi sidaas daraaddeeda asluubka meeshaan waa la bedelayaao wa arsalnaa ilaa ibraahiima la dhihi maayo weeye wa arsalnaa ibraahiima ilaa qowmihi la dhihi maayo dhihi lahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wala wallaahi qad xaqeeqee jaa'ad way timidowdha ilaahay rusulunaa rusushayni ibraahiima ibraahiimay u timiday bilbushraa bishaare ayayna ula timidowdha ilaahay ilahi wuxuu yidhi subxaanau wa walaqad xaqeeqeh ayuu dha ilaahay jaa'ad way timiday rusulunaa rusushayna ama ruslunaa waxaad tidhaahay ibraahiima ibraahiim bilbushraa bishaare ayay ula timiday bishaare ayay ula timidowdha ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda rusushata nabiyullaahi ibraahim u timiday waa laysku khilaafay cadadkooda ilaahaa ku cilmi leh sida laga wariyey ibnu cabbaas saddex bay ahaayeen buu dhahay say sayjibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil ay ahaayeen qaar waxiilaan sagaal bay ahaayeen qaar labaiyo tobanay dhaheen waa laysku khilaafay cadadkaas hadda ilaahay cadad oo markaasi qur-aanka kuma uusan sheegin alle nebi ibraahim cumri wuxuu gaaraa la yidhi boqol iyo toddobaatan iyo shan sana ayuu gaaraa la yidhi isaga iyo nebiyullaahi nuux xagga zamanka waxaa udhexeeyaa layidhi maaragtay laba kun iyo lix boqol iyo afartan sano ayaa la yidhi wiilkiisa isxaaqa wuxuu noolaaday baa layidhi haddana loo sheegi doono midka lagu bishaaraynaya boqol iyo siddeetan sano yacquub ou dhalano ibnu isxaaq isna waxau noolaaya layidhi boqol iyo afartan iyo toddoba sanow noolaay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala walaqad xaqeeqee jaa-ad way timid ow dha ilaahay rusulunaa rusushayn yowdha ilaahay ibraahiima ibraahiim ayay u timid owdha ilaahay bilbushraa bishaare ayay ula timiday bishaare ayay ula timid bishaarada waxaa layidhaha khabarka oo lagu farxaa la yidhaha waxaa bishaaro lagu magacaabaa layidhi jirka ayaa markaasaa farxadu ka muuqanaysa alayidhi markay soo xasisho bishaaradaa marka waa bishaarada lagu bishaaraynaayo isxaaq oo bacdigiisana yacquub uu yahay qayluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay markay u yimaadeen salaamana yidhaahdeen salaam ey nusallimukum salaaman wey waanu idin salaamaynaa marka hadda taxiyadoodii ka dhacday ayaa saan dhehedaa layidhi waxaana lagu nasbinayaa ficil oo markaa muqadar oo meesha ka xadfano sallamnaa calayka salaaman saasoo kale weeye oo salaamantu waxay noqonaysaa waa master weye naa'ibun can lafdilficli ah qaaluu waxay yidhahdeen salaamanay yidhaahdeen qaala isaguna wuxuu dhahay salaamun ayuu dhahay marka salaamta in la ishaaro leeg macnuhu saas weeye saasay noqonaysaa layidhi qaala isaguna wuxuu yidhi salaamun ayuu dhahay ee hadda hadda annagu haddaan isu nimaado qofka salaamta waa inuu yidhahdaa assalaamu calaykum uu dhahaa weye qofka uu ka radinayna waa calaykum assalaam waa inuu yidhaahdaa laakiin macnuhu waxaa weeye un salaamtaas la ishaaro qaala wuxuu dhahay salaamun ayuu dhahay salaam korkiina ha ahaato sidaa markii laysu salaamay famaa labisa ma nigaanin buu dhah ilaahay nebi ibraahim an jaa'a inuu la yimida kama nigaanin bicijlin weyn uu la yimiday xaniidin oo la solay famaa labisa ma nigaanin buu dhah ilaahay an jaa'a inuu la yimiday bicizlin weyn uu la yimiday xaniidin oo la solay uu la yimiday waxa weeye markay isi salaameen horay wuxuu ugaga dhaqaaqay inuu martiqaad ou u sameeyo oo waxa weeye ou dhacaam ou siiyo martiqaado cunto uu siiyo maxaa yeele dadka akhyaarta amase waxa weeye diiqsiga ahoo waxgaradka ayaa caadooda waxay tahay baa yidhi haddii loo yimaado inay dadka hadday arkaan aynan ag fadhiisanoo ay ku dhaqaaqaan sidii ay wax ku sii lahaayeen weye way arrinta meeshaas ka bilaabaana caadooda ay tahay baa layidhi marka hadda nabiyullaahi ibraahim waxa weeye wuxuu ku dhaqaaqay intaysa iswarsanin inuu maaragtay wax u raadiyo siday asaga markaa arrintu la ahaday marka hadda neefkaa maaragtay oo lood ahu waxaa lagu solay dhagxaan ayaa lagu solayoo waa lagu foorinaye weeye waa xufro arladaa laga qodo dadka ahleelbaadiyaha ayaa samaysan jira wakhtigaas caadadu saas eeday marka dibigaanu samiin ayuu ahay baa layidhi oo markaasi ay ka daadanayso subag uu ka daadanayo sii suuratudaariyaad ilaah noogu sheegi doono waxaa la yidhi nebi ibraahim xoolihiisa ama maalkiisa ayaa agsarkiisu u ahay loodaas u ahay layidhi ee hadda haddii xoolo kale uu haysana ari iyo waxaas uu haysanahay ariga ayuu uqali lahay baa yidhi maxaa yeele isaga ayaa xunimadana ku fiican hawshana ku sahlan ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala falamaa goortii ra'aa uu arkay nabi ibraahim eydiyahum gamcahoodii uu arkay laa tasulu inaysan gaaraynin ilayhi dacaamkaasi aysan gaaraynin dibigaa lasoo solay nakirahum waa inkiray buu dhah ilaahay wa awjasa waana qariyey minhum ayaga xaggooda khiifatan cabsi ayuu naftiisa ku qariyey maxaa yeele ayagu malaa'ig weeye malaa'iguna wax ma cunto asaguna waxay ugu yimaadeen rag dhalinyaro ah suuraddooda oo maaragtay duyuufay ugu yimaadeen marka asoo markii hore garanayey haddana waxaa weeye dhacaankiisa ay cuni diideen tuhmo weyn ayaa kasii gashay maxaa yeele dadka marka horeba adoon aqoonin taasi oo maaragtay arrin keeni tuhmo keenaysa haddana hadday kuugu darsanto dadka inay waxaad keentay cuni waayaan duumadu waa kuusii weynaahaysaa markuu suu dhahay ilaahay subxaanau watacaala falamaa goortii ra'aa uu arkay nebi ibraahim aydiyahum gamcoodu laa tasilu inaysan gaaraynin ilayhi cidligaas haliifkaa nakirahum waa inkiray ow dhah ilaahay waa awjasa waana qariyey almara fii nafsii waxau ku ilmaaray minhum ayaga xaggooda khiifatan cabsi oo cabsiyaa ah ka gashaalaye cabsi ayuu markaasu aa ka ah gashaala nafkiisa waxayna u ogaataa layidhi min ajli imtinaacihim min dacaamihi dacaamkiisa markay diideen weye markaasuu wuxuu ugaga baqay baa layihi khiyaano calaa caadati alkhaa'ini maxaa yeel qofka khaa'inka caadadiisaa waxay tahay inuusan qofka inuu sii qofka wax siinaayo inuun waxba ka qaadinin khaa'inka qofku inuu khayaano doonaayo wuxuu siiyahay ma cuna khaa'inku a layidhi haddii la yidhaha masalan ma nabiyullaahi soo uga baqaaya ha layidhi a isagoo khaliiluraxmaan ah ayaguna waxa weeye gurigiisa ay ku jiraan waa sidee waxaa la leeyahay qoobkiisaanu waxa weeye culammada qaar yidhaahdeen wuxuu ku arkaanayay jalaal ilaahay iyo haybo allow ku arkaanayay markaasa cabsidiisu cabsi xagga rabbigiisa aheed maahee daatadooda kaba baqaynaanid ayaga saasaa macnaha lagu daaweeyey haddii su-aashaasu timaado marka ilaahay wuxuu yidhi markay arkeen ayaguna inuu baqaayo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igti laa takaafa cabsanina yidhaahda ibraahimow innaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qoomi luudin qoomu luud ayaa noo diray qaaluu waxay yidhaahdeen laa takaf cabsanni innaa annaga ursilnaa waana la diray ilaa qoomi luudin qoomu luud ayaa naloo diray si aan u halaagno ayaa naloo diray wamra'atu haweenkiisi ow dha ilaahay haweenkii ibraahim oo saaraa heeday qaa'imatun kii taagan weeye oo u khidmaynaysa falaxika dabeedna way qosashow dha ilaahay fa basharnaahaa waanu u bishaaraynay biisxaaqa nabi isxaaq ayaanu ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisane yacquuba yacquub ayaa uu bishaaray bishaaraynow ilaahay bishaaradii marka halkaasay ka bilaabato alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala markay yidhaahdeen waxba ha baqin annagu rusul ilaahay baa nahay waxaana naloo soo diray qoomu luud inaannu halaagno oo hadda ulajeeddadeenna midda u weyn taas weeye arrintaas markaad markay socotayoo martiqaadkaas uu socday nebiyullaahi ibraahim sawjadiisii saaraa heeday ayaa ayaduna hawsha wax ka haysay markaasuu alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala haweentiisiyow haweentiisiiow dha ilaahay qaa'imatun mid taagan weeye oo khidmaynaysa falaxika dibeedna way qosushay waxay ku qoslaysaa bishaarada ay ku bishaaraysanaysa halaagga qoomuluud la halaagaayo markaasuu dha ilaahay fabasharnaahaa waan u bishaaraynow dha ilaahay saaro biisxaaqa isxaaq ayaa ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana yacquuba yacquub ayaa ugu bishaaraynay marka hadda saara waxa ay ku qosdaysay nebiyullaahi ibraahim zawjadiisa ahayd ilma adeerna way ahaayeen ayaduna marka caadad waxay khidmaday wax ka haysay nisaa'ulcarab caadoodaa saas la yidhi oo khidmada muyuufta markii dadka martidaa la marti qaadaayo kama aysan hari jirin marka sidaasay aheeday marka nabiyullaahi ibraahim iyo saaro markii bishaaradaas ay u timiday ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaalaa fabasharnaahaa bishaaradii hadda waxaa loo celiyey saaro ayaa loo celiyey oo isxaaq ayaanu uu bishaaraynay isxaaq bacdigiisana yacquub sidaa ayaa la yidhi marka hadda bishaaradii ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu lafdiga ka cabiray in ayada maaragtay yaa bishaaradii loo nisbeeyey laakiin nebiy llaahi ibraahim aan loo nisbaynin arrintaas waxaa keenay baa la yidhi ayada ayaa aad iyo aad usii jecleed ba layidhi inay walad hesho maxaa yeele ayada weligeed wax ma dhalin ba layidhi laakiin isaga waxa weeye wuxuu lahay nebiyullaahi ismaaciil ismaaciil oo markaasi nin yar ah oo ka weynaay isxaaq saddex iyo toban sano ayaa isaga u joogay ba layidhi markaasaa waxaa layidhi ayadu markaasay waladka aada iyo aad usii jeclaaday kolkaasaa waxa weeye saasaa loogu nisbeeyey saasay culammadu yidhaahdaan qaalad waxay tidhi ow dha ilaahay saaro yaa weylataa shallaytadaydii yaa weylataa waxaa weeye kelimo la yidhaahdo cinda amrin cadiimi weye amar weyn agtiisa markii la arko amar weyn markii la arko ayaa la yidhaha yaa weylataa yaa weylataa ayay tidhi shallaytadaydii a'alidu ma dhalaya wal xaal anaa aniguna cajuusun cajuuso aan ahay oo ma dhasha cajuuso waxay ka wadaa qof da aan ayaan ahayoo waxay jirtaa la yidhi sagaashan iyo sagaal sano marka waxay dha ilaahi subxaanau watacaala aaliddu ma dhalaya wal xaal ana aniguna cajuusun cajuuso aan ahay cajuus ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaahdaa xaddaas markuu qofku gaaro waxa weeye gaar ahaan naagaha ayay maaragtay usii daran tahay maxaa yeela ayagu hadday da gaaraan sida badan ma ma dhalaan aaliddu ma dhalaaya hay tidhi wal xaal ana aniguna cajuusun cajuuso aan ahay wahaadaa midkaan baclii oo zawjkaygiane shaykhan duq uu yahay wahaadaa midkaanune baclii zawjkaygi weeyay tidhi shaykhan xaal uu yahay kii duqa taasuna iska dhexaalay kartaa wahaadaa midkaanuna ayay tidhi baclii zawjkaygi weeye waxay ishaaraysaa nebi ibraahim shaykhan xaal uu yahay kii duqa oo gaboobay see arrintaana ku dhici kartaa zawjka waxaa lagu magacaaba bacliyaa layidhi maxaa bacliga waxaa la yidhaha luqada almustacli ayaa la yidhaha calaa kayrihi kayrkiis mid kasta kor mara oo ka sara mara ayaa la yidhaahdaa shakina kuma jiraa la yidhi ana zawja mustaclin cala almar'ati ninku inuu ka sara maraayo zawjada weeye ah, oo haddana waxa weeye umuuraheeda isagu uu qumaayo weeye marka bacliga saas ayaa maaragtay lagu magacaa baa layidhi ee zawjkii baa loola jeedaa inna haadaa midkaan ayay tiri oo waxa weeye walad inaan dhala ah la shay-un shay weeye shaygaasoo cajiibun oo lala yaabo waa shay maaragtay cajiibay tiri ina haadaa midkaanu la shay-un shay weeye shaygaasoo cajiibun oo cajiiba in macnaha an yuuladda waladun lixaramayni tiri laba duqowsho in maaragtay wiil loo dhalo oo laba qofoodoo harama ah, waa shay lala cajiibay tiri hadda ayadu hadda ilaahay awoodda ilaahay qudrada ilaahay ma diidana ee hadda waxay maaragtay tacajubkeedaanu waxaa weeye caadada sida khilaafsan oo dhacaysay la tacajubaysaa ee qudrada ilaahay lama tacajubaysa maxaa yeele qof ilaahay qudradiisa hadduu la tacajubo wax suurtagelayn ay la noqoto taasu kufrigay keenaysaa mana dhacayso sidaas laakiin caadada sida ay ku dureersatay iyo sida hadda dhacaysa ayaa wax iskhilaafsana taasay ka wadahaa layidhi qaaluu malaa'igta waxay dhaheen ow dheh ilaahay ayagoo la warramaaya ayagoo la warramaaya haweentaas saaraa atacjabiina miyaad la yaabaysaa saaroy min amrillaahi ilaahay amarkiisa miyaad la yaabaysaa atacjabiina ma waxaad la cajabaysaa min amrillaahi ilaahay qudradiisa raxmatullaahi ilaahay naxariistiisa iyo wa barakaatu ilaahay barakadiisu calaykum korkiina waqay ahaato ahlalbeyti iyo ahlalbeyti beyti ahalkiisiiu innahu alla xamiidun maxmuudun allihii la mahadyo weeye majiidun allihii sharaf la weeye raxmatullaahi ileyh naxariisiisa ay yidhaahdeen iyo wa barakaatuhu malaa'igta calaykum korkiina ha ahaato ahlaalbeyti yo ahlalbeyti weye xarfuridaa lasoo qadirayaa ahlubeytkow ahlubeyt weeye inahu inahu ayay yidhaahdeen alle xamiidun maxmuudun allihii la mahadyo weeye majidun allihii sharafle wey ilaahay marka alle subxaanahu watacaala waa kasiiru alxamdi haddana waxaa weeye cadiimun shariifun wey ilaahay wax walba uu ahay siin karaa falamaa goortii dahaba uu ka tegowdha ilaahay can ibraahiima ibraahiim alrawcu argagixu uu ka tegey oo wajaa'at ulbushraa bishaaradii ay u timiday maxaa yeele horey waxaanu soo marnay malaa'igtii markii ay wax cuni waayeen inuu ka naxay falamaa goortii dahaba uu ka tegowdha ilaahay can ibraahiima ibraahiim alrawcu argagixu uu ka tegey oo wajaa'at ulbushraa bishaaradii ay u timiday weladkii loogu bishaaraynaayey yujaadilunaa akada uu soo qadaro wuxuu gudagalowdha ilaahay yujaadilunaa inuu nala doodaayo fii qoomi luudin fii shacni qoomi luudin luud qoonkiisa shacnigoodana uu nagula doodaayo yujaadilunaa waa kii nala doodaayo ilaahay macnaha yujaadilu rusulanaa weeye rusushayni malaa'igta aan usoo dirnay ayuu la doodayaa fii qoomi luudin fii shacni qoomi luudin luud qoonkiisa shacnigooda ayuuna kula doodaaya oo sidaas weeye ina ibraahiima ibraahiimowdha ilaahay la xaliimun mid dulqaad badan weeye kasiiru lanaad weeye awaahun waa mid noqoto badan awaahun waa mid maaragtaya noqosho badan muniibun waa mid maaragtaya noqosho badan waa isku macno dhowdaha taas ilahi wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala ina ibraahiimowdha ilaahay ibraahiim la xaliimun waa mid dulqaad badan kasiiru lanaasi weeye kaadsiimadiisa ayaa badan hawaahun ow dhah ilaahay subxaanahu watacaala waa mid noqosho badan muniibun ow dhah ilaahay subxaanahu watacaala waa mid tawbakeen badan macna aad iyo aad maaragtay isugu dhadho weeye ah, xaliim waxa weeye kasiirul canaad weeye waxa weeye ay ta'ani fi lumuuri weeye umuurta oo markaa loo kaadsado weeye oo aan lagu degdegin hawaaha isagana waxa weeye tafsiirkiisa aqwaal badanaa ku jirtay laakiin aqwaashaas qaar ka mida waxaynu ku soo marnay suuratu bara ayaynu ku soo marnay muniibna waa mid ilaahay daacadiisa u noqosho badan weeye ilaahay subxaana watacaala mar bogsoona rajac weeye marka hadda doodan waxay aheedaa layidhi nebi ibraahim malaaigto waxau ku dhahaa layidhi ma waxaad halaagaysiin qaryo oo saddex boqoloo mu'min ay dhex joogaanaad halaagaysaan markaasay maya dheheen markaasuu dhahay ma waxaad halaagaysaan qaryo oo laba boqoloo mu'min ay ku jiraan maya yidhaahdeen markaasuu dhahay ma waxaad halaagaysiin qaryo oo markaasi oo ku jir ay ku jiraan afartan mu'min may yidhaahdeen ma halaagaysiinuu dhahay qaryo ay ku jiraan afar iyo toban mu'min may yidhaahdeen markaasuu dhahay haddana bal ka warrama haddii hal mu'minoo waaxida uu ku jiro markaasay maya dheheen markaasuu yidhi ina fiihaa luudan luud ayaa ku jira waxaan ugu tegi doonaa haddii ilaha yidhaha suuratu cankabuud markaasay waxay yidhahdeen naxnu aclamu biman fiiha annaga ayaa kaa ogeydaa waxa ku jira marka waxa weeye mujaadalada uu ku dheereeyey ayay waxay yidhaahdeen sida tan ina yaa ibraahiimay yidhahdeen yaa ibraahiimu ibraahiimow axril ka jeesay yidhahdeen can haalaad doodaan ka jeeso yaa ibraahiimu ibraahiimow axril ka jeeso can haadaa doodaan ka jeesay yidhaahdeen warkaan iska dah inahu saamiya qad xaqeeqaha jaa'a waa yimiday amru rabbika rabbigaaga amarkiisu waa yimiday innahu saamiye qad xaqaaqaha jaa'a waa yimiday amru rabbika rabbigaaga amarkiisi waa yimiday halaagii nimankan la halaagayo waa yimida weeye wa inahum ayagane aatiihim waxaa u imaanaya cadaabun cadaab cadaabkaasoo kayru marduudin mid la naqaayo kayrkiisa wa inahum ayaga aatiihim waxaa u imaanaya cadaabun cadaab cadaabkaasoo kayru marduudin mid la naqaayo kayrkiisa oo dib loo celinayay walamaa goortii owdha ilaahay jaad ay timiday rusulunaa rusushayni luudan luud ay u timiday tiia waa tiiraanyooday bihim bisaabihim ayaga sababkooda ayuu la tiiraanyooday walaaqa waa ariirsoomay bihim bisaabihim ayaga sababkooda darcan xagga taansow dha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala walamaa goortii jaaad ay timiday rusulunaa rusushayn yow dha ilaahay luuda luud ay u timiday waxaa weeye malaa'igta oo nebi ibraahim ag joogay ayaa soo baxay nebi ibraahim may kasoo tageen baa yidhi ilaa qaryatu luud ay yimaadaana layidhi oo markaas la dhihi jiray saduuma dhihi jiray waa beled oo meeshaan ximsi la yidhaha laakiin hadda waxa waxaweye meeshaan joorda weeye ayada iyo maaragtay khaliil waxaa udhexeeya afar farsakaa udhexaysa maalin nafkeed intii loo socdo weeye meeshaa dhulkan falastiin uu jooga nebi ibraahim luud marka waxay arkeen baa layidhi isagoo dhul uu leeyaha ka shaqaynaayo beer ka shaqaynaayo culamada qaar waxay yidhaahdeen qoryo ayuu guranayay ilaahayna malaa'igta waxau ku dhahaa layidhi ha halaagina qoomkiisa lamiluud ilaah waxaa weeye afar jeer afar shahaado oo uga markhaati kacayo markaasay martiqaaday weysiiseen markaasuu kaxeeyaa layidhi markii saacad uu la socday ayuu wuxuu dhahay baa layidhi sow idinma soo gaarin qaryadatan amarkeedu markaasay wuxuu yidhahdeen maxay tahay ah qaryadatan amarkeedu markaasuu wuxuu dhahay ashaddu bilaahi annahaa asharu qaryatin fi lardi camalan waxaan ilaahay aan maaragtay uga markhaati kacayaa inay qaryatan ugu shar badan oo arlada ilaahay ku taalla oo camal xun lagu sameeyo inay iidu tahay markaas waxaa weye layidhi hadalkaas afar jeerow dhahaa layidhi ayaguna way la socdaan baa ilaahay gurigiisa ay ka galaan intaasna ay tirinaayaan amase waxaa la sheegaa layidhi malaa'igta isagoo la socda ayuu wuxuu soo maraa jamaaca oo qoonkiisa markaasay dhexdooda isu iljebiyeenaa layidhi markaasuu luud waxau dhahay inna qawmii sharu khalqilaahi qoonkaygu khalqiga ilaahay kuwa ugu shar badan weeye markaa saasay jibriil waxau dhahay haadihi waaxidatun tan waa mid weeye haddana jamaaco kalau soo maray markaasay isu iljebiyeen markaasuu sidii dhahay markaasuu say jibriil haddana waa mid labaadou dhahay jamaaco kalay soo mareen sidiiyay dhaheen markaasu waa mid saddexaadou dhahay ah, mid kalay soo mareen u dhahay haddane afarti mar ayay markaasay waxaa weeye ay markhaatigaasay ka qaadeen markii luud uu yidhahdo hadalkaane say jibriil wuxuu malaa'igtu leeyahay ushuduu markhaati ka naqda ama waxaa la sheegaa de malaa'igta oo inay maaragtay marka hore baytulwuda yimaadeenna waa la sheegay guriga nabilow markaasay waxay ku arkeen daartiisa markaasay u galeen axad markaasi imaashooda ogeyna ma jiraa layidhi ilaa ahlu beytka miluud maahee naasiisa khabiisada aheed ayaa baxdaa layidhi markaasay qoomkeeda usoo sheegtay markaasay waxay tiri guriga luud waxaa jooga niman oo aanan wiji qurux wax ku dhan weligay aana arag tara wanaagsan ilaan dadkaasay iyadu waa u baaqi jirtay si waxa weeye dadkaas liwaad loogu sameeyo marka tiibaa ilaahay nooga warramayaa nabi luud marka markay u yimaadeen rusushii waa la siiraanyooday waana la ceriisoomay ah, maxaa yeele nimankii waa niman xisaan wujuuha suurad adyaafay ku socdaan markaasuu qoonkiisa uga baqay wa qaala wuxuuna yidhi nabi luud haadaa midkaanu yoomu yoom weeye yoonkaasoo casiibun oo daran maanta maaragtay raggaa ila joogaan maalin aad aad u dara weeye oo dhibaato leh sidaas markuu yii ayagoo ordaayo waa kuwa kan wa jaa'ahu waxaa u yimid owdha ilaahay nabi luud qowmuhu qowmkiisaa u yimiday markay ogaadeen imaashada maaragtay maaisatan laakiin ayagoo ay haystaan dad bani aadama wa jaa'ahu waxaa u yimid owdha ilaahay qowmuhu qowmkiisa ayaa u yimiday yuhracuuna xaal idin kuwa degdegaayo ilay isaga u degdegaayo yuhracuuna xaal idin kuwa degdegaayo ilay isaga u degdegaayo wa min qablu horna ayuu dha ilaahay intaysan u imaanin ka hor kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi'aati xumaanyaalka kuwa camal fala wa min qabl horna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna sayi'aati xumaanyaalka inay camal falaan raggay u tagaan o dabada uga tagaan qaala wuxuu dhahay nebi luud markay yimaadeen yaa qoomi qoonkaygiiow haa ulaa'i kuwaanu banaatii gabdhahaygi weye yaa qoomi qoonkaygiiow waxaa weeye khadaab oo ka dhacaya nebi luud ayagu markaas waxaa la yidhi guriga banaankiisay joogaan haaulaa'i kuwaanuu dhahay baraatii gabdhahaygi weeye ee guursada ayuu dhahay runa ayaga ayaa asharu lakum idin daahir ahaansho badan fattaqullaaha ilaahay ka cabsada walaa tukzuuni ana ifalleexayna ayuu dhahay sii laysii martidayga igu falleexayna alaysa minkum sow idinkamid mahan rajulu nin rajulkaasoo rajiisun oo hanuunsan warsow nin hanuunsan idinkuma jiro saasuu dhahaa layidhi marka wuxuu dhahay kuwaan waa gabdhahaygiou dhahay ee guursadow dhahay taas marka waxaa ka yimaada su'aalaa layidhi hoosay ku guursanayaan baa layidhi waxaa layidhi sharcigiisa waxaa banaanay kaafirku inuu naarta muslimada uu guursan karo qaar waxay yidhaahdeen gabdhihiisa waxa uu bandhigaayay waxay yidhaahdeen bishardi alislaam soo islaama oo gabdhahiyo guursada ayuu ka waday maayaa gaal ma guursan karin qaar waxay yidhaahdeen warkaas wuxuu ku dhahaa layidhi si martidiisa oo u khalliso ah, ee ma ahaynin inuu maaragtay gabdhihiisa guurkooda u banayhaayo wey bal waxa weeye inay macnaha dhibka ay daayeen isku xishoodaan ayuu sidaas ku dhahaalayay oy markaa arrintan iska joogsadaan weye oy iska daayaan markaa arrintan culamada qaar waxay yidhaahdeen gabdhaha wuxuu ka wadaa nisaau qowmihi u ka wadaa qowmkiisa naagahood waawna isugu ilaafayaa layidhi lianna kula nabiyina layidhi nabi kasta liqowmihi kalabiya abiyaa layidhi nabi kasta waxa weeye qowmkiisa aaboo kale ula tooyahaa layidhi ah, liawlaadihi fi shafaqati walubti calayhim ah, oo markaasi xagga dhibrinta iyo naxariistane ayaguna waxay ula too yihiin owlaadiisaa layidhi taasna waa laga sheegay afartaas qowlaa ku jirta fattaqullaha ilaahay ka cabsadow dhahay walaa tukhsuuna hana ifalleexayna fii dayfii marsidayhay ugu alaysa minkum sow idinka mid maahanow dhahay rajulan nin rashiidun oo hanuunsan nin macruufka wax fara oo munkarka reeba sow idinkuma jirow dhahay dad dhintay baa sihiida saasuu ka wadaa marka hunna adharu dhaas haddii lasii raaco ficladaas waxaay dahaara kuma sugna ee waa sidee afcalu tafdiilkan laysa calaa baabihi wahay waxay la macno tahay adaalika khayru nuzulan amkajaratu zaquumi oo kale wey marka hadalkaas markuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen laqad xaqeeqeha calimta waad ogtahay luudow maa lanaa inuuna noogu sugnaanin fii banaatika gabdhahaaga min xaqin xaq noogu sugnaanin waadna taqaana hiri annaga gabdhahaaga wax waxaaja inaanan kala haynin wa adiguna la taclamu waad ogtahay maa nuriidu waxaan doonayno inaanu ragga u tagno wax kalama rabnay dheheen ma dadka xumaantaas heerkaasay ka gaarta fiiri xayla dadka ilaahay haddau nasaqo oo qalbigooda la madoobeeyo wax kasta oo baadila waxa weeye wayba ku faanayaan waana la wanaagsan yihiin laqad xaqeeqeha calimta waad ogtahay dheheen maalanaa inuuna noogu sugnaanin fii banaatika gabdhahaaga min xaqin xaq oona xaaja ka lahayn wa innaka adiguna la taclamu waad ogtahay maa nuriidu waxaan doonayno nebilaahi nuux marka waxa weeye murug ayaa isaga dhacday qaala wuxuu dhahay nabi luud nabi luud aan dhihi lahay qaala wuxuu dhahay nebilaahi luud low ana lii bikum low goor ana lii ou iigu kiin sugnaa lahay bikum idinka quwatan quwar haddaan awood idiin lahaa lahay ow amase aawi aan u dulmi lahay ilaa rugnin qaraabo shadiidin oo daran la badashtu bikum bi jawaabulowga maxduufa waa idin qaba lahay u dhahay low goor ana lii ou iigu kiin sugnaa lahay bikum idinka quwatan awood ow ambase aawi aan u dulmi lahay ilaa rugnin rugni weeye cashiiro rugni hadda wax looga magacaabaayo qaraabadu qofka sida hadda nabiylahi waxaa dhihi lahay fircoon looga magacaabay ciidankiisa rugni waxaa weeye ka rugni lahu weye oo waxay u yeeyihiin markaasi tiir oo kale shadiidun oo daran oo iyo kiin gargaara waa idin qaba lahay dhah laakiin hadda waxaa weeye tollaawayaan ahayou dhah tolkii ayuu ku cabtaalayay malaa'igtii markay arrintaas arkeen ayuu jawaabayaan qaali waxay yidhaahdeen yaa luudu luudow innaa anagu rusulu rabbika rabbigaaga rusushiis yaannahay lan yasiruu ilayka kulana soo gaari maayaan xumaan fa asri dheelmi biahlika ahalkaaga biqidcin gobol oo min leyla habeenka ka mida walaa yaltafid yowna milicsanin minkum xaggiinna axadun axad ila mra'atuka haweentaada mooye innahu shaniya musiibaa haweentaas waxaa asiibaya maa asaabahum wixii ayaga asiiba ah, markaasuu dhahay intaas wax ka degdeg badanaa doonaya ina la yidhi goormaa la cadaabaya ayaa la yidhi subaxdii markaasuu wuxuu dhahay wax ka degdeg badan rabaa markaasay waxay yidhahdeen ina mawcidahum yaboohoo bay yidhaahdeen asubxu subaxa weeye kolkaasuu dhahay wax ka degdeg badanaa rabaa markaasay alaysa subxu subaxu soomahan biqariibin mid dhow marka hadda waxaa weeye ayadaha kan hadda ugu dambeeya casharkeenna dambe ayaanu ku dhamaystiraynaa hase yeeshee hadda casharkeenna meeshiisa noo joogo wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu